bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رب العaalamiن وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الnadim raximah اllah wminhu أyضا nicma zayd rajula wbi'sa cabd الdaari minhu badla waxabada ardu lbaqiici arda wasaalixu adhaaru minka cirda wqad qarirta biliyaabi caynaa waطibta nafsa id qadayta daynaa وكم إذا جئتا بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء وظرف نوعان فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة والكل منصوب على إضمار في فاعتبر الظرف بهذا واكتفي تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما وبات زيد فوق سطح المسجد والفرس الأبلاق تحت معبدي والريح هبت يا أمنة المصلي وزرع تلقاء الحيا المنهلي وقيمة الفضات دون وقيمة الفضات دون الذهب وثم عمر فادن منه وقربي وداره غربي فيض البصرة ونخله شرقي نهر مرة وقد أكلت قابله وبعده وإثره وخالفه وعنده وعند فيها النصب يستمر لكنها بمين فقد تجر وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير waxaanu kusoo guda jirnay baabkii baabu tamiiska gaar ahaan waxaanu soo qaadanay tamiiska maadaama oo laba qaybood aynuu qaybinay tamiiska loo yaqaano tamyiizu athat sheekhu raxima llahu taala halkan wuxuu kaga warramayaa qeybta labaad oo ah tamyiisu annisba lana odhan karo oo loo yaqaano tamyiis ljumla labada magacba isaga iskale wuxuu yidhi sheekhu faslon ay haadaa faasilun wa minhu tamyiiskii waxaa kamida buu yidhi mansuubu afcaali lmadxi waadami afcaasha ammaanta iyo dhalaacaynta ku tusisa ka lagu nasbiya ayaa ka mid a wadalika tusaale afcaashaasi madxiga iyo ammaanta dhalacaynta kutusinaysa ka nicmo iyo bisaba weeyaan nicmo iyo bisa waxa lagu nasbiyo kaa laftiisa ayaa isaguna kamida maxay tamiiska tamiiskan loo yaqaano tamiisu annisba tamiisu ljumlana waa la dhaha waxaa la dhahdaa maa yarfacu libhaama can madmuuni ljumla waa waxa ka kor yeela ibhaamka iyo shikiga jumlada madmuunkeeda waxa ka rafciya ee ka kor yeela ibhaamka xasilay baa la dhahdaa tamiisu annisba tamyiiska loo yaqaano tamyiisu nisba laftiisa laba qaybood loo qaybiya muxawalun wa hayru muxawalin mid muxawal ah oo meel laga keenay asalkiisii hore sidaan aan ahayn iyo mid hayru muxawal ah oo meel aan laga keenin e asal ahaanba sidaa ahaa isagu labadaas baa loo qaybinaya tamyiiskan loo yaqaano tamyiisu annisba muxawalka laftiisa ayaa sii qaybsami doona isagaa sheekhu raximah llahu tacaala inoo keeni doona markaa hayru muxawalkuu soo horraysiiyey ka aan isaga meel laga keenayn ka aan meel laga keenayn oo hayru muxawalkii huwa aladii wudica ibtidaa'an calaa tarkiibi lmalfuudi min hayri sabqi taxwiilin lahu waa ka bilowgii horeba tarkiibkaasi loogu dhawaaqay in loo dejiye isagoo saasaa la dejiyeyba waxaa ka mid ah tamyiiskaasi hayru muxawalka ah tusaalayaashan sheekhu sheegay ee ah nicma zaydun rajula wabisa cabdu daari minhu badalan waxaba daa ardu lbaqiici arda saddexdaa tusaalaba waa hayru lmuxawal meel lagama keenin meel lagama keenin e lianna hada tarkiiba wadica hakada ibtidaaa bilowgii horeba saasa baa loo dejiyey waa hayru muxawal waana tamyiisu nisba u fiirso waana hayru muxawal waana saa waabtirisi waa tamyiisu nisba tamyiisu nisbaha sii qaybsamaye waa kee ma muxawal ba miseo hayru muxawal waa hayru muxawal oo asalkii horeba saas baa loo dejiye meel laga keenay oo sidan ka horreysay ma jirto saas baa loogu talagalo loogu dejiyey wuxuu yidhi sheekhu wa minhu ay wa min atamyiizi tamyiizkii ayuu ka bacdi ahaaday aydan idtu noqday aydan noqosho noqdaye nicma zaydun rajulan iyo wa bi'sa cabdudaari minhu bedelan iyo waxabadaa ardulbaqiici ardan iyo wa saalixun adharu minka cirdan iyo waqad qarirta biliyaabi caynan watibta nafsan id qadayta dayna waxaasoo dhan waa mubtadiyo muahara wa minhu ay wa min atamyiizi tamyiizkii ayuu ka bacdi ahaaday aydan id tu aydan noqosho noqdaye qawluka odhaahdaada aad tiraahdid baa ka mid a huwa rajul baa wanaagsanaaday rajulan nin ahaan buu u wanaagsanaaday zaydun ay almaqsuusu bilmadxi ammaanta kaaan ku gaar yeelayaa zaydun zayd weeyaane wa bisa waxaa xumaaday huwa addoon baa xumaaday bedelan bedel ahaan ayuu u xumaaday almaqsuusu bidamika dhalaacayntaan ku khasisayaa cabdudaari cabdudaar weeyaane minhu isaga laga bedel qaato minhu isaga laga bedel qaato ama minhu ay min jihati kownihi bedela waxabba waxa wanaagsanaaday daa taas baa wanaagsanaatay ardan dhul ahaan bay u wanaagsanaatay ardulbaqiici ay almaqsuusatu bilmadxi amaanta taan ku khasisaya ardulbaqiici ardulbaqiic weeyaane wa saalixun saalix ayaa adharu wanaagsan minka xaggaaga ka wanaagsan cirdan xagga sharafta waqad qarirta waad qabowsatay bil iyaabi soo noqoshadii baad ku qabowsatay caynan xagga ishaad ka qabowsatay waibta waad wanaagsanaatay nafsan xagga nafta ayaad ka wanaagsanaatay id wakti ayaad wanaagsanaatay qadayta aad gudday adigu addayna dayntii markii aad iska gudda gashigii lagugu lahaa aad iska bixisay ayay naftaadi xasishay oy noqotay maxay mid wanaagsan sheekhu raximah llahu tacaala saan horeyba u tilmaamnay halkan wuxuu ka sheegayaa tamyiiskii loo yaqaanay tamyiisu nisba tamyiiskan tamyiisu nisbuhuna waa laba shay oo laysku tiirinayo musnad iyo musnadu ileyhi halkaa layskaga tiiriyey waxaa layskaga tiiriyey ayaan la garanayn oo ishkaalu galay oo hadda markaad tidhaahdid wasaalixun adharu minka cidan markaad tidhahdi wasaalixun adharu minka saalix baa ka wanaagsan saalix waxaad u tiirisay waa maxay waa nadiif xagan uu ka wanaagsan yahay waa xaggee sooma ma ibhaamkii caynkaa ahaa baaba lagu rafcinayaa tamiiskan mansuubkaa daba dhacaya waa inaysaa ufahanti hadaba tamyiiskaasi loo yaqaano tamyiisu nisba laftiisaa qaybsamay oo muxawal iyo hayru muxawal baynu uqaybina mid meel laga keenay iyo mid aan meel laga keenin oo sidan hadda uu yahay ka hor muu ahayne si kalu ahaa iyo sidan hadda uu yahay buu dhashayba labadaas baa loo qaybinaya sheekhu wuxuu ku horreysiyey kii loo yaqaanay hayru wuxuuna ka tusaaleeyey saddex tusaale saddex tusaaleu ka tusaaleeyey oo marka lagu leeyahay wa minhu bedelkii waxa kamida marka lagu leeyahay waxa kamida rajulan rajulan oo aya ka mid zaydun tusaalaha waxaa kaloo ka mid a oo aya ka mid a bisa minhu bedelan waxaa kaloo ka ardan oo ardan oo aya ka mid a tusaalaha ah xabada ardulbaqiici arda markaa saddex tusaale ayuu ka tusaalay kii hayru muxawalkii waxaa kaloo horena aad ugu taqaaneen inuu soo qaadqaadan jirnay imtala alinaau maa kaas maad xifdisanaan jirteen soo ku darsaada kadib tusaalayaasha waa la imtala alinaau maalin hadduu taagnaanin saddexdaasna waa ka mid ba lagu i sooma jaabada gasho marka kaa dhicin markaa tarkiibka saasunbaa loo dejiyey awalan meel asal hore oo laga soo wareejiyey mabay jirinba asal hore oo laga soo wareejiye o laga soo taxwiiliyey ma jirto sheekh saasaa loo dejiyey sheekhu raxima llahu tacaala minhu buu adeegsaday oo tabciidiya sooma axkaam gaara ah ayaa loo xidhaa baabkan sheekhu halkan u ka bila fasalkan tamiiska isagoo kamid a ayaa haddana axkaam gaara u leeyahay oo isaga khusaysa sidaa aawadeed buu minta tabciidiyada kaga fasliyey darsigii hore waana saa ula socotaan haddaba nicmo iyo bisa faacilkooda saddex shay baa faacil noqda nicmo iyo bisa saddex shay ayaa faacil u noqda nicmo iyo bisi waxay tusiyaan oo loo adeegsadaa liinshaa ilmadxi wadami in amaan la curinayo ama in dhaleecayn la curinayo ayaa loo adeegsadaa labadaasi firan hadaba faacilka ay qaadanayaan saddex mid wey kama baxayo saddexda ima an yakuna maqruunan bial inuu yahay mid lala xidhiiriye faacilkaasi al inuu al wato soo garan maysaan cashaasay culimadu isku hayaan mati jinsiyadiiba ma hadal baa ka taagan laakiin aduu hayso in al lala xidhiiriyo inuu yahay maqruun al mid al lala xidhiiriyey sawkowma iyo inaanu ahayn mid maqruunu al ahe in uu yahay mudaafan ilaa maqruunin bial mid al lala xidhiya loo idaafeeyey u fiirso mid al wata ayaa loo si idaafeeyey waa ka labaad weey ka saddexaad ka saddexaad inuu noqdo damiir mustatira oo qarsoon damiir mustatira oo qarsoon damiirkaasi waa mufrad waana mustatir waxaana lagu fasirayaa nakiro la sheegay isaga dabadi weliba nakiradana waxaa lagu nasbinayaa tamyiisnimo nakiradaasina waxay mutaabaqaynaysaa makhsuuska meesha yaalla u fiirsada maxaan idin idhi nicmo iyo bi'se faacilkoodu waa saddex mid waana saa ula socotaan kelmadda nicma iyo kelmadda bi'sa oo loo adeegsado liinshaai wa wadami faacilka ay qaataan waa saddex mid faacilkoodaasi inuu al wato manaba sida intaas faacilkoogaasi inaanu alwadane mid alwato la sii idaafeeyo so mid labaad ma iyo faacilkii inuu yahay damiir mustatira waa damiir wuu qarsoon yahay mufrad baa loo laasimaa waxaa lagu fasiraa nakiro ka dambayso dabadi la sheego nakiradaasi waxaa lagu nasbiyaa tamyiisnimo nakiradaasi waxay mutaabaqaysaa maqsuuska meesha yaalla maqsuuska meesha yaalla saddexdaa mid kamid ah baad faacil uga dhigi kartaa ama saddexdaa waxa aan ahayn faacilu noqon maayo misla fahnay intaas baad ka eegeysaa sheekhow isagii alwata bisa rajulu ka waran bisa rajulu ya bisa arajulu muna alwadan al sheekh faacil buu noqonaya marka waxaa kamida iyadii oo loo mid alwata wala nicma daaru lmuttaqiin nicmo aawey faacilkeedii waa daalu oo shuruuddii ma laga helay faacilkaa nicmo haa waxaa loo sii daafiyey mid alwata almutaqiin mayna alwadan way wadataa fala bisa mathwa almutakabiriin bi'se faacilkeega maxaanu shardi uga dhignay inuu alwato alma wato kaniye alma wate kii labaad weeyaan oo ah waxaa loo idaafeeyey mid alwata mathwa baa faacil ah waxaana loo idaafeeyey mathwa mid al sii wato almutakabiriina soo saxiix ma iyo inaan la sheeginba ee uu yahay damiir mustatir oo qarsoonda eeg inaan la sheegin maxaan uga jeedaa bimacnaa inuu yahay labadaa hore mid aan ahayn oo mid maqruuno alana maaha mid mudaaf ilaa maqruuni alana maahe waa damiir mustatir oo la qariyey misle faanay tusaalaha sheekhaa sheegay oo wuxuu yidhi nicma zaydun rajulan haddaan idinraa ka warrama nicma zaydun baa saxa zaydun rajulan nicma zaydun rajulan haddaan idhaa ka warram wanaagsana zaydun zayd wanaagsana rajulan ninnimo wanaagsana mana saxansha ya maya lagaa yidhi oo limaada nicmo iyo bi'se faacil baad sheekho u sheegtay faacilkaasi waxaad u tirisay waxyaalo gaara ko waa inuu yahay maqruunu al zayd maqruunu al ma yahay la ma loo idaafeeye mid al wata la damiir busta tiro ma yahay la de maxaa faacil uga dhigta lagaa yidhi faacil ma aha sheekh iska ilaali marka nicma zaydun faacil ma zaydun tani faacil ma aha waayo faacilka shuruud baynu udhignay sooma shuruuddii ma leeyahay mise ma le male soo ma dee ka dhigin maxaad odhanaysaa marka nicmo faacilkayga waa damiir qarsoon nicma wanaagsana ay huwa nin wanaagsana rajulan min jihati rajul u wanaagsana almaqsuusu bilmadxi zaydun zayd weeyaan masla fani bisa xumaa cabdudaari daarta addoonkeedu xumaa faacil baad ka dhigi kartaa iyada lafteeda maaragta limaada waa mudaaf ilaa maqruuni al haddaad doontidna damiir mustatira waa ka dhigo bedelana waa tamiiska loo socdo de bedelana he waa tamiiska loo socdo markaa weliba wa bisa huwa ina tiraadid baa kuu fiican waxabadaa ardulbaqiici markaa eeg nicma iyo bisa faacilkooga maxaana idin idhi waa saddex midkood ima an yakuna maqruuna al iyo inuu yahay mudaaf ilaa maqruuni al iyo inuu yahay damiir mustatir ah mufradna ah laguna caddaynaya nakirada isaga dabadi la sheegay nakiradana tamiisnimaa lagu nasbinaya waxayna mudaabaqaynaysaa hee maxay meesha yaalla ya maqsuuska meesha yaalla haddaba u fiirsada intaa marka la helo nicmo iyo biise faacilkoodii markaynu helno ama ha noqdo daahir ama ha noqdo mustatir daahir markuu noqonaya waa laba mid len inuu yahay mid maqruun al inuu yahay mid mudaaf ila maqruuni al ama ha noqdo mustatir mustatirkaana wuxuu fasiraya muxuu ah tamiiska tamiiskaasina la helo ismiga kale meesha yaalla waxaa la dhahdaa maksuus baa la dhahdaa u fiirsada ismiga kale meesha yaalla maksuus baa la dhahdaa maksuusku waa maxay ammaantan waxaad ammaanaysid baad ku khasisaysaa ama dhalaacayntan ad waxaad dhaleecaynaysid baad ku khasisaysaa maqsuuskaa laftiisana waynu ka hadlaynaayo sidee loo icraaba maqsuuska maqsuuska ilaa afar qowl baa ku jira icraabkiisa haddaan saddex idin dareensiiyo maqsuuskaasi mubtadaad ka dhigi karta mubtadaad ka dhigaysaa khabarkiisuna wuu go-an yahay oo maxaad iska odhanaysaa zaydun zayd e maqsuusun bilmadxi saa waad odhan kartaa waxaa kalood ka dhigi kartaa zaydun tad maqsuuska ah ee meesha yaalla isaga khabar ka dhig mubtadina wuu go-an yahay almaqsuusu bilmadxi ka ammaantaan ku khasisayaa zaydun zayd weeye waxaa kalood ka dhigi kartaa waa isku mid una qowlkaasi iyo qowlkan kale kii hore inaad isaga mubtade ka dhigtid eeg qowlkee isku mid a ah, maxaan idin idhi ko in isaga mubtade aad ka dhigtid khabarkiina uu go yahay iyo inaad isaga khabar ka dhigtid mubtadihiina uu go-an yahay iyo inaad isaga mubtade ka dhigtid jumladan ka horeysana aad ka dhigtid ya khabar raabidki inaad ka dhigtid damiirka mustatirka hadde ile kolkii jumladu eh, khabar noqonaysa raabid baa loo jirdi jire mubtadaad ka dhigtid saddexdaa qowlba waad mari kartaa ma fahamtaan culimo maxaana idin idhi maqsuuska imse araabood baa ku banaan saddex inaanu isaga mubtade ka dhigno khabarkiina uu go-an yahay zaydun maqsuusun bilmadxi iyo inaanu isaga eh, khabar ka dhigno mubtadiina u goan yahay almaqsuusu bilmadxi zaydun iyo inaynu mubtade ka dhigno qawlkii hor waafaqsanya soo aragti jumladan meesha taalana aanu khabarkii ka dhigno saddexdaa qowlba banaan wa xabadaa ka waran waa nicmo iyo biisaynu ka sheekayne kelmadda xabadaa waa inoo timid waynagu cusub yihin cashiradan kelmadda xabadaa waa inoo timid kutubta horku maynaan arag sooma kelmaddan xabadaa fa hiya milu nicma fi lmacna nicma ayay lamid tahay nicma ayay lamid tahay kelmadan xabadaa waxay la mid tahay nicmo ayay la waxay kala mid tahay iyo agga macnahaba waa kala mid macnaha iyo xagga camalkaba waa la oo nicmiso wanaag ma insha madis ma kelmadan xabadaana waa la mido waa linshaa lmadxi markaa fi lmacnaa wa fi lcamali bay kala laakiin waxay kaga duwanaanaysaa nicmo iyo bisa nicmo waxaynu u sheegnay faacilkeeda axkaam gaara ah. iyada faacilkeedu waa daadan daadan lafteeda weeyaan kelmadan xaba da hasku odhan wa si tarkiibsan weeyaan ficilkii daana waa faacilkeedii ma fahmin marka agg xaggii macnaa waa kala mid somaynaa fahmin laakiin xagga camalka nicmo faacilkeeda saddex mid buu noqon karaa baynu nidhi soo ma laakin kelmadan xaba faacilkeedu waa da oo daa dhul baynu kuleedana dhulkiina waa iska muanasa maxaa diin loo odhan waayo waxa loo odhan waayo waxay yidhahdeen waxay masalka iyo mahmaahda mahmaahday shabahday oo mahmaahda sideedun baa lagu lagu wadaaday waatay odhan jireen liana alamhaala wa shibha alamhaali laa tatahayar mahmaahda iyo mahmaahda waxa shabahay lama bedelo oo tusaalahaan mahmaahda waxaa a asayf dayacti laban ah, mahmaahba eed say ku baxdana meelo kale aynu ku sheegnay la tahay waynaynu sheegi doonaa gabadh bay ku socota waa lagu ha sayf dayacati laban waxaad sheeg sheeganaysid wakti bay ahaydo waad lumisay waktigeygi waad dhaaftay haddee nin lala hadlayo saasun baa la odhan haddee laba lala hadlayo asayf dayactumaa lama odhanayo asayf dayacti laban baa la odhanaya haddee rag lala hadlayo saasun baa la odhanaya asayf dayacti laban haddee dumar lala hadlayo asayf dayactunna lama odhanayo dayacti laban saasun baa la odhanaya waayo liana alamhaala wa shibha la laa tatagayar mahmaada lama bedelo saa ay kusoo baxdun baa loo daaya sheekh soo maad fahmin marka xabadihii maxaa loo odhan waaye mahmaa bay shabaday soo ma mahmaa bay shabaday markaa u fiisto kelmaddan xabada faacilkeegi waa daadaa weeyi ardonna waa tamyiiskii weeyi ardulbaqiicna waa maqsuuskii maqsuuska iyada waxaa ku banaanaanaya maqsuuskaa hore intii ku banaanayd ma iyadna ku banaanaanay somaslamaynaan fahmin inaynu ka dhigno mubtada khabarkiina ugoan yahay inaynu ka dhigno khabar mubtadihii ugoan yahay inaynu jumladaba uga dhigno jumlada hore khabar isna aynu mubtada ka dhigno waaya halkaa saddexda tusaale waa saddexda tusaale ee ah hayru muxawalka kii afraad haysan jirteenna waa imtala alinaau maa wasaalixun adharu minka cirdan waqad qarirta biliyaab caynan watibta nafsan id qadayta dayna halkaa sheekhu raxima allahu tacaala kii muxawalkii buu ka guda galay kii muxawalkiiyo meel laga keenay ee sideena ayna asal u ahayn ayuu halkaa ka guda galay muxawalkaasi culimmadu waxay u qaybin jireen saddex soo may ahaan jiri ima an yakuna muxawalan an mubtada inuu muxawal can mubtada yahy iyo in muxawal can faacil yahy iyo inuu muxawal can lmafcuul yahay fuqahadaa ku dara mid afraad waxay yidhaahdaan ima an yakuna muxawal can lkhabar in mid khabar laga soo taxwiiliye u yahay xabadaasay ku daraan fuqahadu marka afar bay noqon laakin nuxaadatu saddexdaas u yaqaanaan muxawal can lmubtada wuxuu ku tusaaleeyey saalixun adharu minka cirda taasuu ku tusaaleeyey oo asalkii hore ayaa horta cirdi waa maxay cirdi waxaa la dhahdaa bikasri lcayn waa mawdic lmadxi wadami min alinsaan waa ruuxa meesha ay ka qabato ammaanta ama dhaleecayntu ammaanta ama dhaleecayntu ruuxa meesha ay ka qabato baa loo yaqaana cirdi ayaa cirdi loo yaqaana lakin hadda nafti baa looga jeeda wuxuu ahaa asalku ila waa muxawalo meel baa laga keene cirdu saalixin adharu minka cirdu saalixin adharu minka saalix cirdigiisaa kaa wanaagsan kadibna mudaafkii baa la xasay mudaafki waa ke waa cirdi de kadibna mudaaf ilayhi oo saalixa booskii cid ayaa mudaafka fadhiistay kadibna mudaafki siduu u godnaabaa loo goday maxay noqotay saalixun adharu minka bay noqotay ibhaam baa xasilay xaguu ka wanaagsan yahay sheekh jumladana isku tiirisay nisbada loo aanadu iyo isku tiirintaasi duhriga xaggee looga tiirinaya mudaafkii meesha laga gooyey ayaa la keenay si ibhaamka caynkaasi meesha uuga baxo kadibna maxaa la yidhi saalixun adharu minka erdan baa la yidhi muna maxawil can mubtada ahayn waa maxawil can mubtada waatay odhan jireen liana dikra shayi awala mujmala uma dikrahu mufasala awqacu fi nafs shayga marka hore in la sheego isagoo mujmala eega markaan idin idhaahdo wa saalixun adharu minka saalix isaga kaa wanaagsan waa mujmala moogta xaguu ka wanaagsan yahay kadibna la sheego isagoo mufasala oo kala dhigan cirdan hadda waan tafsiiriye sooma nafta markaasi aad bu ugu dhicitaan badan yahay ya warkoo duuduuban iyo warkii oo faahfaahsan marka lagu ha waa mujmalki mufasalki un sooma kaasi waa isagoo muxawal can mubtadaya muxawal can ilfaacil wuxuu ku tusaaleeyey sheekhu waqad qarirta biliyaabi cayna halkaas ku tusaaleeyey qarirta maadiga waa qarira mudaaricuna muxuu noqonayaa yaqaru yaqaru buu noqonaya qarira waa maadigii waa ficli sooma yaqaru de mudaaric waftax mawdica alkasri fi lmabniyi min facila o inagii laamiyaha kusoo marnay soo samayn hadda laba midba in laga keena suuragala min alqaraar in laga keenayo idminaana iyo min alqurbi in laga keenayo burdigi iyo qabowgiya labada way dhici kartaa lafdiga iya bikasri lhamza waa masdaru aaba yaubu iban waana noqoshada ayaa la dhahdaa noqoshada ayaa la dhahdaa haddaba asalkeegi muxuu ahaa waxay ahayd qarat caynuka qarat caynuka biliyaabi ishaadi baa ku qabowsito soo noqoshada maxaa la sameeyey marka qarat caynuka biliyaabi mudaafkii baa la gooyey maxaa la gooyey caynkii baa la gooyey cayntii ayaa la gooyey cayntii markii la gooyey maxaa maxaa soomay ya caynuka ah. mudaaf iyo mudaaf ileyhi weya caynuka mudaafkii baa ayaa la gooyey oo cayna mudaaf ileyhio kaaf kaa soomay markii uu soomay dee kafin waa fi maxali nasbe isagu damiir waxaa la doonay damiiru rafca ya ana aktharu minka maalin weladaabaa lamide kadibna maxaa la sameeyey dee ta bay noqotay waqad qarirta bay noqotay ta bay noqotay tadaas ayaa ayaa damayrt damayr rafciye oo fi maxali rafca noqonaysa faacile kadibna ibhaan baa xasilay kadibna maxaa lala yimiday waxaa lala yimiday mudaafkii meesha laga gooyey maadaama ibhaamu xasilay maxayna noqotay waqad qarirta biliyaabi cayna xaggeed ka qabaysataa lagu sheegay marka waa isha waa tusaalihii isna muxawal can ilfaacilki muxawal can ilmafcuul sheeku muu sheegin ee tusaalaha labaad uu kuu soo celiyey ah watibta nafsan id qadayta dayna waa tusaalihii isna muxawal can ilfaacil un ah oo waaye muxuu sheekhu takraarka kufar usoo celceliyey dee nadmigu ku dhamaystiraya oo qaradka uga jeedaa yani nadmigu inoogu dhamaystiraya taa waxay ku tusaalayn jireen wafajarna alarda cuyuuna waa muxawal can ilmafcuul bay odhan jireen muxawal can ilmafcuul oo fajarna cuyuuna alardi kadibna cuyuun baa la gooyey ibhaam baa xasilay oo fajarna alarda xaggay tafjiirku uga xasilay ayaa ibhaam galay kadibna cuyuunan baa le fuqahadu kay ku daraan waa muxawal can ilkhabar waalqolataani hamsu miata radlin taqriiban sow fiqi kuma wada aragtaan taqriiban tani waa mahay waa tamiis tamiiskani waa xagee waa tamiis muxawal can ilkhabar bay idhahdeen muxawal can ilkhabar oo asalka hore ayaa ahaa waalqolataani taqriibu hamsu maati ridlin ayuu ahaa taqriibkani markaa muxuu aha khabar buu ahaa qolotaankaasu khabar u ahaa kadibna waa la xadfay kadibna mudaaf ilayhigii oo khamsu miiha booskii yimiday kadibna wuu rafcoomay ibhaam baa xasilay mudaafkii meeshii laga gooya khabarkaabaa lala yimiday si ibhaamka loo saaro kolkaasa la taqriiban laa taxdiida soo ma aragtan taqriiban laa taxdiida kaana sutaada ayaa ku dara waa muxawal can ilkhabar bay idhahdeen marka halkaana waxaa noogu dhamaaday tamiiskii ahaa muxawalka kii hayr muxawalkiina waynu qaadanay laqmada u fiirso wa minhu ay wa min atamyiisi tamyiiskii ayuu ka bacdi ahaaday aydan cidtu naqda aydan naqasho naqdaye nicma wanaagsana ay huwa rajul wanaagsana rajula nin ahaan ninnimo u wanaagsana almaqsuusu bilmadxi ka amaantaan ku khasisaya zaydun zayd weeyaane wabisa waxaa xumaaday cabdudaari daarta addoonkeyga ayaa xumaaday bedelan bedel ahaan ayuu u xumaaday minhu ay min jihati kownihi bedelan ahaanshaha u ahaaday bedel waxaba waxa wanaagsanaatay daa tanaa wanaagsanaatay ardan min jihati dhul ayay u wanaagsanaatay almaqsuusatu bilmadxi ta amaantaan ku khasisaya ardulbaqiici ardulbaqiici weeyaane wasaalixun saalix ayaa adharu wanaagsan minka xaggaaga ka wanaagsan cirdan min jihati sharafaanbu kaaga wanaagsan agga sharaftu kaaga wanaagsan yahay waqad qarirta waad qabowsatay biliyaabi soo noqoshadii ayaad ku qabowsatay caynan xagga ishaad ka qabowsatay watibta waad wanaagsanaatay nafsan xagga nafta ayaad ka wanaagsanaatay id wakti baad wanaagsanaatay qaldayta aad gudatay addayna baabu kamaal istifhaamiya kamti istifhaamiyada baabkeegi weeyi kam fi luqa alcarabiya tanqasim ilaa qismayn baynu ohan jirna luqa alcarabiya kam laba qaybood ba uqifta hadii aad aragtaan ilaa khabariyatin wa ila istifhaamiyatin khabariya iyo istifhaamiya khabariyadu waa bimacnaa cadadin kasiir hore inaynu usoo marnay tanna waa ayi cadadin oo tira la isku weydiiyaa wa kam waxaanu soo marnay kamta khabariyada maxay ahayd wajrub bikam ma kunta canhu mukbiran mucadiman liqadrihi mukahira taqulu ka maalin afaadatu yadi wa kam imaain malakatu acbudi labadaa bayd bu khulaasadoodii kitaabku sheekhu kusoo sheegay sooma kamtana waa kamtii loo yaqaanay istifaamiyada sheekhu raxima allahu tacaala bacda tamyiis buu sheegay limaada liana tamyiisaha yunsab tamyiiska ay leedahay iyada waa la nasbiya wuxuu yidhi haddaba u fiirso kamtan tamyiis bay leedahay tamyiiskeegaa lahu shardaan ma arka iyadu tamyiiskeegaasi laba shardi buu leeyahay labada shardi waa maxay an yakuna mufradan tmiiskaagu waa inu mufrad yahay jamac ma noqonayo laba waa an yakuna mansuuban waa inu mansuub yahay soo isla maynaan fahmin maxaan idin idhi kan t istifaamiyada a ah lahaa tamyiisun tamyiis bay leedahay wa tamyiisuhaa lahu shartaan tamyiiska iyadoo ay leedahayna laba shardi buu sii leeyahay ashard اlawal an yakuna mufradan waa inu mufrad yahay ashard thaani an yakuna mansuuba waa inuu mansuub yahay mansuubnimadii sheekhaa sheegayo fansi buu ku yidhi mufradnimadii muxuu sheegi waayey liana almusanifa iktafa bilmithaal musanifku wuxuu kaga kaaftoomay sheegidii mufradnimo uu sheegi lahaa mithaalku kaga kaaftoomo wuxuyna yidhi kam kawkaban kawkab ma mufrada mise waa jamac sheekute kawaakibina mu odhana kawkab buyna yidha waa mufrad sooma markaa wuxuu kaga kaaftoomay tusaalaha u ku dhawaaqu kaga kaaftoomay waxaad ay kuma jirta iyada marka wuxuyna yidhi wa kam kam idaa ji'ta haddii aad la timaadid bihaa kamtii haddii aad la timaadid mustafiman xaala a tahay mid ku su-aal dalbaya fansib nasbi adigu ma ay alladii ka nasbi bacdaha iyada ka dambeeya waxa iyada ka dambeeya iska nasbi waqul dhana kam imisa kawkaban oo xidig ayay taxwi koobaysaa asamaau samadu imise xidig bay samadu koobaysa ya de ilahay bo ila waa istifaame ya wa kam kam idaa ji'ta haddii aad la timaadid bihaa kamtii haddii aad la timaadid mustafiman xaala aad tahay baad la timiday ka xaalee faacilka ji'ta fansib nasbi maxaad nasbin ma ay alladii ka nasbi bacdaha iyada ka dambeeya waxa iyada ka dambeeya nasbi oo tamiisnimo ku nasbi waqul dhana kam imisa kawkaban oo min kawkaban xidig ayay taxwi koobaysaa asamaau samadu kamtu waa mafcuul soo taqadumay kawkabanna waa tamyiiskii taxwiinna waxa weeye waa ficil mudaaric asamauna waa faacilkii weeyi markaa tamyiiskan loo eeg kamta loo yaqaano kamta istifaamiyadu waxay leedahay tamyiiz tamyiizkeegaasina laba shardi buu leeyahay inuu mufrad yahay mufradnimadii sheekhu muu sheegna wuxuu kaga kaaftoomay tusaalaha uu ku dhawaaqay ee kowkab yuna shardiga labaadna waa inuu mansuub yahay isagaba ku dhawaaqo fansib wa kam kam idaa ji'ta aad la timaadid adigu bihaa kamti haddii aad la timaadid mustafiman xaalaa tahay mid ku su-aal dalbaya fansib nasbi adigu maa iyo aladii ka nasbi bacdaha iyada ka dambeeya waqul dhana kam imisa kowkaban oo min kowkaban xidig ayay taxwi koobaysaa asamaau samadu wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk